bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbih وslm أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii masaئil اljaahiliya lisheikh اlislaam mxamed bn cabdilwahaab raximah اllahu tacaala waxa uu yihi almasأlaة الkhamisaة والثalaaثuun masalada soddon iyo shanaad taqarubuhum ila allahi bificli muxawaxuu yihi almas'alaة alkhamisatu wathalaathuun masalada soddon iyo shanaad atacabudu bikashfi alcawraat atacabudu inay ku cibaadaystaan oy alle ugu dhowaadaan bikashfi lcawraati cawraadkoo la feydo cawrada ay feytaan alle ku caabudayaan min masaa'il jaahiliya ka mid tahay ka qowlihi tacaala alla sida u yidhi oo kale weeyaano waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amarana biha waidaa facaluu hadday sameeyaan faaxishatan faaxisho hadday sameeyaan qaaluu waxay dhahayaan wajadnaa calayhaa waxaanu ka aragnay oon ka helnay tan korkeeda aaba'anaa aabayaalkeen wallaahu allana amaranaa bihaa wuu sidaabuuna amray saabay dhihi jireen faaxishada halkanna waxaa loo jeedaa waxaa weeyaan cawradooda oo ay faydaan oo waxay ahaa jireen inay alle ku caabudi jireen inay iyagoo qaawan kacbada ay dawaafaan saasay samayn jireen walidaalika allah waa kasoo dejiyey yaa ayuha yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid oo marka cawrada in la asturta loo jeedo shaydaanku marka sababaha inay iyagoo qaawan dawaafaan waxyaabaha sababay ama u keenay waxaa ka mid ah shaydaanka wuxuu ka dhaadhiciyey ma waxaad rabbi ku caab ma waxaad ku dawaa waxay yidhaahdeen qof kastoo quraysh yacni aan ahayn ahlu xaramka aan ahayn yacni dadka aan ahlu xaramka ahaynee meesha xaramka banaankiisa ka imaanayo dharkii ay ku dambaabeen ama yacni dharkii ay ku dambaabeen oy dembiga ku sameeyeen maahan inay ku dawaafaan saasuu ka dhaadhiciyey shaydaanka marka dharka ha iska dhigaan oo dhar la-aan ha dawaafaan amase yacnii qof quraysh abaa ah dhar siin jire oo qof yacni xaramka oo ayaa dhar siin jiray walidaalika nimanka waxaa kaloo ahaan ay samay jireen xaramka iyaguma dhaafi jirin oo markay xajinayaan carafaad iyo ma aadi jirin nebigu waa kii ku khilaafay sala allahu alayh waali wasalam marka eh, waxaasoo dhan marka waa iskula weynaayeen marka nimankan markii dacwadiiba loola yimid waxay iskula weynaayeen inay ahlu xaram ay yihiinba waa ka alla dhahaya mustakbiriina bih saamiran tahjuruun xaramka iyagoo idinkoo xaal aad tihiin kuwa xaramka isku weyneynayo oo ku kibraya yacni maadaama xaramkii degaan ahaan aada u degan tihiin ayb marka haweenku xataa iyagoo qaawan bay saa u dawaafi jireen markaasay haweentu marka rag iyo dumarku saas intay intay iyagoo qaawan dawaafaanay sidaa yeeli jireen marka waa faaxisho aada iyo aada iyo foolxumo aada iyo aada u daran foolxumadaa marka laba meel ayay wejiga u saareen oo waxa ay yidhaahdeen wajadnaa calayha aabaa'ana aabaa'anaa aabbayaalkeenoo sidaan yeelayaan aragnay taa waa looga aamusay waa loo qiray wallaahu amaranaa bihaa middan baa ka daranoo waxay dhaheen ilaahay baaba na faray sidaan inaan yeelno allah subxaanahu watacaala baa sidaan na faray wallaahu amaranaa biha markaasu alla waxauu yidhi qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun ilaahay dadka faaxisho iyo xumaan ma faro ma allaad ka oranaysaan wax aydnan aqoon u lahayn oodnan ogeyn sidaasay marka samay jireen walidaalika marka waxaa weeyaan eh, marka saasay saasay ahaan jireen marka atacabudu jaahiliyada marka waxaa kamid a eh, atacabudu ku cibaadeysi bikashfi lcawraati cawraadka oo la faydo in alle lagu caabudo shaydaanku meeshaagu gaarsiiyey maalinkan maanta a ah, dadka hadda zamankan joogana in badan oo ka mida ah, yacni cawraadka oo la fayto oo laysqaawiyo ayay waxay u arkaan ilbaxnimay u arkaan ilbaxnimo ayay u arkaan waa kaa yacni haweenta marka ay xijaabato oo ay yacni is asturto oo jirkeeda ay qariso loo arko inay dib u dhacba tahayba ay u arkaan gaaladii iska badaaya dad islaam sheeganayo oo tukanaya laga yaabaa inay sidaa marka ay qabaanba iyagu oo ay xijaabka marka ay ka ay rabaan in haweentu ay markaa yacnii ay isqaawiso oo cawradeedu ay yacni qaawanaato si markaa hadhow eh, shaydaankii baana waxaas o dhan faraya shaydaankaa dadka faro waa ka ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay yaa bani aadama laa yaftinanakum ashaydaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihimaa si uu cawradooda u tuso intaa unbuu rabay oo ilaahay asturkii iyo wixii uu siiyey oo uga qaado markaa nacam marka wax haddaad aragto marka cid cawrada in la fayto ama in dadka dharka laga qaado ama xijaabka laga khafiifiyo haweenka iyo cid sidaa aragta haddaad aragto waxaa weeyaan waa shaydaan ama jinni ha ah shayaan jinni ama shaydaanul insi wuxuu dooniba ha ahaado ayb waxaa ka sii daran dad marka iyagu dacwo u nisbo sheeganayo oo saxwadii u nisbo sheeganayo oo dhahayo waxaan nahay dadkii saxwada oo diinkii dadka inay gaarsiiyaan rabo dowla islaamiya inay dhulka ka istaajiyaan dad rabo oo haddana waxaad arkaysaa xijaabkiiba u arka yacnii kadeed iyo iyo ad adeyg iyo dhibaato un u arko oo qaarkood yacni ay leeyihiin maba ahaba maradan weyn oo jilbaabka haweentu inay iska gashato wax yaroo un madaxeeda ay ku asturto oo ragna ay bal qaarkood yacnii dadkaa meelaha ay ka yimaadeen xataa haweenta madaxeeda timaheedii ha nus ayaa ayaan qarsoonayn markaasi haddana waxay leeyihin raggii iyo dumarkii ha isdhexgalaan wiilashii iyo gabdhihii iskuulka ha isla wada dhigtaan oo ha isgarab fadhiistaan riwaayadaha ha isla dhigaan waxaasoo dhan maxaa lagu magacaabaa ikhtilaad islaami iyo yacni waxaasoo dhan yaa jira marka waa jaahiliye weyaan min aljaahiliya weyaan ayb marka dadki in ilbaxnimo looga dhigo waxaasoo kale ma aha ayb idaa facaluu haddii ay sameeyaan faaxishatan xumi qaaluu waxay dhahayaan wajadnaa calayha yani inay isqaawiyaan qaawanaan ay markaa salaadii ku qaawanaan inay marka ku dawaafaan weyaane qaaluu waxay cawradu faaxishada waa cawrada ay feytaane qaaluu waxay dhahayaan wajadnaa calayha waxaanu ka helnay sidaan oon ku aragnay tan sidaan iyo xaaladan korkeeda aaba-ana aabayaalkeen wallaahu allana amaranaa bihaa sidaabowna faray oo saabowna ayuuna faray Ah, ka marka midda dambe waa lagu beeniyey oo waxaa la yidhi qul in allaha laa ya'muru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun haweentu marka intay dawaafto iyadoo qaawan bay waxay dhihi jirtay marka alyawma yabduu alyawma yabduu bacduhu aw kulluhu jirkayga maanta waxaa muuqanaya kulligiis ama qaarkiis baa muuqanaya dhihi jirtay wamaa bada wamaa <clears throat> badaa minhu falaa uxilahu falaa uxiluhu nacam wixii marka muuqdo cidna u xalaaleyn maayo nacam marka saasay dhihi jireen waxaasoo dhan marka waa wax shaydaan u qurxiyey weyaan nabigana calayhi salaatu islaamku marka wanaagiisa waxaa kamid a markii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markii uu maka qabsaday fatxu maka muslimiintu ay maka la wareegeen sanadii sagaalaad waa tii abubakar iyo wafdi uu diray nebiga caleyhi salaatu wasalaam dabadeedna marka ay wafdigaa ka daba diray rag kale iyagoo marka dadka u sheegayey meelaha ila weli marka gaaladu waa xajinayeeni marka qolo walba iyo dadka meelaha ay fafadhiyaan bay ugu tegayeen markaasay dhahayeen laa yaxuju bacda hada alcaami mushrikun sanadkan kadib gaal soo xajin maayo walaa yatuufu bilbeyti curyaanun kacbadana dawaafi maayo qof qaawan walidaalika marka dawaafkii iyo wixii dhammaan satrulcawra ayaa loo shardiyaa qofka cawradiisu in ay marka ay u asturnaato waxaasoo dhan marka in cawro la feyto shaydaan baa ka dhaadhiciyay inay rabbi ugu dhowaadaan khaslo kale iyo arrin kaleoo muhimana waa laga faa'iideysanayaayo waxay tahay qofka bani aadamka hadduunan diin ku taqayudin oo u yacni waxa uu ku xirnaa waxa uu ku xiran yahay waxyi xagga alle ka yimid hadduunan ahayn waxaad arkaysaa wax allaale wixii kusoo dhaco alle ku caabuda ama lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bihi illaah oo waxaa weeyaan dadkan hadda shaydaanku waxaanu ka dhaadhiciyey inay alla rabbigoodii abuuray inay qowlaan ugu dhawaadaan buu ka dhaadhiciyey marka waxaad garanaysaa bani aadamku haddaynan waxyiga ku dhegin wax allaala w shaydaanku yacni wax allaala wuxuu doono ayuu uga dhigayaa oo foolxumo ah buu cibaado uga dhigayaayo rabbi ugu dhawaada buu dhahayaayo ku dagaalamayaan weliba walidaalika mabda-an dimuqraadiyada la yidhaahdo sida uu yahay ee ah dadku inay ayagu xor u yihiin say doonaan inay isku xukumayaan oo yacni suldada iyo awooddu shacabka inay leeyihiin shacabkuna sida ay u badan yihiin alla ou nooga waramay inaynan iimaanka iyo xaqa iyo aynan u badnayn oo rabbi subxaanahu watacaala ou nooga waramay wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimuminiin iyo naftoodana in looga haboon yahay oo noo sheegayo oo nebiga uu uga haboon yahay naftooda annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim qof marka in nebiga iyo adiga naftaada nebigaa u roon sala allahu calayh waali wasalam marka haddaad haddii lagu yidhaahdo qur-aankan iyo sunnadan xagga iska dhig naftaada adaa taqaan adaa u roon haddii lagu yidhaahdo aayaddaasna qur-aanka ay ku taallo ina haddaa aayadda aaminsan tahay waa inaad waxyiga markaa ku dhegtaa ood qabsataa dimuqraadiyadana aa ku kufriso weeyaan nacam haddii laakiin la yidhaahdo maya sidaa ma waxaa dhacayso in shaydaanku wax kasta uu kuu qurxiyo maxaa yeelay kufaaru makaba dimuqraadiyada unbay ku noolaayeen nacam oo waxay jeclaystaanay alle ku caabudayeen waxa ay jeclaystaan waa maxay waa waxay naftoodu ay jecay iska jeclaato eh, isla markaana shaydaanna oo ugu waxyoodo weeyaan marka mabaadi' kasta oo kasoo horjeeda waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala shaydaan ayaa dadka yacni geliyo marka dambena wuxuu ka dhaadhiciyaa inay ilaahayba ugu dhawaadaanba oo ay maal iyo naf geliyaan ay ku dhintaan iyou ka dhaadhicinayaan nacam ayb taasaa marka masalada kale marka ay tahay almas'alatu asaadisatu wathalaathuun mas'alada soddon iyo lixaad altacabudu bitaxriimi alxalaali kamaa tacabaduu bishirki altacabudu weeyaan ku cibaadaysi bitaxriimi alxalaali xalaasha oo la xarimo shayga xalaashoo layska xarimo in ay alle ku caabudaan kamaa sidii tacabaduu ay alle ugu caabudeenba bishirki shirkiga ay alle ugu caabudeen laba mas-alo halkan marka uu ka hadlay oo uu isdhexgeliyo isku mid marka dhinac dhinacyo badan iskadhinacyo iska shabahda badan tan koowaad waxa ay tahay atacabudu bitaxriimi alxalaal xalaasha oo layska xarimo in rabbi loo loogu dhawaado oo layska xarimo in rabbi loogu dhawaado oo taana ilaahay baa ka tilmaamayo waxa uu yidhi qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waaطayibaati min arrisqi yaa xarimaya yani qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waa kuma midka yani marka xarimaya ziinada alle ee alla addoommadiisa oo usoo saaray waطayibaati min arisqi risqiga kiisa xalaasha ee wanaagsan yaa xarimaya yani cid xarimaysaa marka waxaa wey mushrikiintu marka waxay ahaayeen inay alla subxaanahu watacaala waxay ugu dhowaan jireen inay marka ay caabudaan inay alle ugu dhowaadaan dayibaadka inay iska xarimaan waxyaabaha xalaasha walidalika fi suurati lancaam wax badan buu alla kaga waramay nacam waqaaluu hadihi ancaamu waxarhun xijrun laa yطcamuha ila man nashaau bizacmihim waancaamu xurimat ظuhuuruha waancaamu laa yadkuruuna sma allahi calayha iftiraءa calayh nasaarada waxay alla ugu dhawaadaan nikaax la-aan oo nikaxan ay ka fogaadaan oo nimankan marka iyaga waxaa weeyaan haweenka soorooyinka ee kaniisadaha joogo lama guursado oo guurku ama baadarigu ma guursanayo maxaa yeele waxay u arkaan nuqsaan maca dalika waxay kuleeyihiin rabbi baa nabiyullaahi ilaahayna subxaanahu watacaala ciisow dhalayay kuleeyihiin ayagiina waa iska nasahayaan waxaas soo wax la yaabla mara baadarigii marka waxaa weya inuu ilmo dhalo nuqsaano u arkaya iyo guur iyo waxaas oo dhan rabbina subxaanahu watacaala wuxuu u nisbeynayaa walciyaadu billahi in in uu yacni guursaday guursadayo u dhalay walciyaadu billah bal nuqsaanta intaa la egfiir shaydaanka waxau ka dhaadhicinaya arag yani nimanka ayb marka waxa weeyaan taas marka sidoo kale yahuuddu iyaguna cagsi bay sameeyaan waxay tahay wax ilaahay ka xarimay bay xalaashadaan iyakuna taxriimu lxalaal taxliilu lxaraam ay xalaashadaan waa ka ilaahay subxaana watacaala uu dhahayo ribadii waxyaabaha dhan markuu ka xar waxaa yani fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim ayibaati uxilat lahum wabisadihim can sabiili illahi kahiira waahdihim alribaa waqad nuhuu canhu waaklihim amwaala annaasi bilbail dadka maalkooday baatil ku cunayaan ribaday xalaashanayaan baruurtii markii laga xarimay inay cunaanna waa ti intay dhalaaliyeen ay iibsadeen ay iibiyeen oo ay qiimihii kasoo galay ay cuneen marka taxriimu lxalaal iyo taliil <clears throat> iyo taxliilu lxaraam kulli waxaa weeyaan mushrikiinta iyo ahlukitaabka labaduba waxay u yihiin Eh, waxyaabaha ay alla ku caabudaan bay kami waxyaabaha yani waxay ka mid tahay astaamaha iyaga u ah muslimiinta marka waa laga reeba muslimiintii marka arrintaa iyada ah ilaahay subxaana watacaala waa ka reebay marka alla waxyaabaha xunxun buu xarimay qul man xarama ziinat allahi alatii akraja licibaadihi walayibaati min arisqi qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya khaalisatan ywma alqiyaama adduunkana asal ahaan ilaahay wuxuu siiyey dayibaadkaas mu'miniinta aakhirana iyagayba khaalis u tahayba sooma kasin aayadda ka dambaysa alla wuxuu leeyahay qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha rabbi wuxuu un xarimay alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baan dunuubta fawaaxishta ah. maa dahara minha wamaa baan wixii muuqdo iyo wixii qarsoonba fawaaxishta zinada iyo wax lamidka oo kale walithma ayuu reebay dembiga walbaqya gardarada ayuu reebay bigayri lxaqi wlma wlbagya bغayr اlxaqi an tushrikuu billahi ma lam yunazil ayb iyo maxay ahayd iyo waxa uu xarimay shirkiga ayuu xarimay maa lam yunazil bihi inaad alle la wadaajisaan maa lam yunazil bihi sulطaana wax alle subxaanahu watacaala xujo aanu usoo dejinin waayahay an taquluu cala allahi maa laa taclamuun iyo inaad alle ka dhahdaan wax aydnan ogeyn oo aydnan cilmi u lahayn intaabuu xarimay waxaa kalay sameeyi jireen mushrikiinta sida qur-aanka alla uu ku tilmaamay maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walakina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba waakharuhum laa yacqiluun oo waxay sameeye xoolihii bay qaar iska xarimeeyaan qaar inay rartaan bay diidayaan wahaakada naam waxaas aada arkaysaan dhammaantood waxaa weeyaan waa jaahiliyo ummaddii marka in badan oo kale in badan oo kamida ah waxaasay ay ku sugan yihiin marka oo waxaa arkaysaa ummaddii in badan oo ka mid a waxaa ku arkaysaa waxay kuleeyihin annaga ree hebel aan nahay laftaas ma jebino annaga ree hebel aan nahay laftaas ma cunno annaga ree hebel haddaan waxaa shimbiraha waa ma yacni digaagga ma cunno maxaa yeelay tashaa-umna waa ku jiraa marka haddaan cunno waxaasaa nagu dhacayo waxay iska xari marka shaygan adiga hilib ama yacni laf iyo waxay waxay doontaa ahaatee haddii aad isaga dayso macno adoon iska xarimin haddaad macno isaga daysid maalan xanuun baa ku hayo oo kale oo aada og tahay xanuunkaas darteed baa isaga daysay marka mathalan adigii baan markaas jeclayn oo kale waa ka laakiin haddii aad ictiqaadiso waxaan reerkiinu inay xaaraanba ay ka yihiin haddaa ictiqaadiso waa jaahiliye weyaan dadkuna in badan oo kamid a ah waxaasoo kale aa ku jiraan kadalika haddaad xalaashato wax xaaraama iyaduna taxliilulxaraam oo xeeladaysiga ummadan waa ka buuxa isagana inuu meelo kale ayuu ku keeni doonaa insha allahu tacaala halkaasaan kaga warramaynaa marka xiyalka shaydaaniga ah naam marka waxa uu yidhi atacabudu bitaxriimi alxalaali xalaashoo layska xarimo in alle lagu caabudo kamaa sidi <clears throat> kamaa sidii tacabaduu ay rabbi ugu caabu siday ugu cibaadaysteenba bishirki shirkiga say ugu cibaadaysteen shirki oo wax dembi ka weyn aan jirin xaaraanka weynna aanay jirin bay rabbi ku caabudayaan sidaasi la eg bay xalaashiina iskaga xarimeen oo waxaa kamid a ah marka inay shirki alle ku caabudeen rabbi baaba sheegay waxauu yidhi qawluhu tacaala soo cashirka ugu horreeyana waa kasoo kaga soo hadalnay aladiina itakhaduu min duunihi wliyaaa maa nacbuduuhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa shirkigooday daliil u raadinayaan waxay leeyihiin wax kale uma caabudeyne inay rabbi noo dhoweeyaan marka rabbi u dhawaanshadiisa ayay maxay u marayaan shirki bay u marayaan wayacbuduuna min duuni illahi ma laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna ulaai shufacaauna cinda allah waa kaa marka iyadana middanna dad badan baa sidaas oo kale ka qaatay oo rabbi shirkiga ku caabudo sida dadka yacni qubuurta dawaafo oo qubuurta yacni ku dhawaado kale waxyaabahaas oo dhan oo qubuurta yacnii alle ugu dhowaado oo qaraabiin iyo yacni intay halkaa iyo dawaaf iyo iyo nadar iyo gowrac iyo ku sameeyo iyo barye iyo waxyaabahaas oo dhan ku sameeyo kale iyagoo rajeynaya shafaacadooda <clears throat> almasalatu asaabicatu wathalaathuun masalada soddon iyo toddobaad atacabudu biitikaadi alaxbaari wاlruhbaani arbaaba min duuni illah atacabudu ku cibaadaysi biitikaadi alaxbaari culummada oo laga dhigto waruhbaani cubaada oo laga dhigto arbaaban rabbiyaalo ilaahya laga dhigto min duuni illahi alla sokadiisa oo yani sharci dejiyeyaal oo kale laga dhigto min duuni illahi alla sokadiisa ayb waxay kamid tahay min masaa'il aljaahiliya qaala tacaala alla waxau yidhi itakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah waxay ka dhigteen culimmadooda yahuud baa laga hadlaya culimmadooda nasaarana cubaadooday waxay ka dhigteen arbaaban rabbiyaalay ka dhigteen min duunilah alla sukadiisa marka waxaa lagu yidhi aayaddan xadiid saxiixa ah oo waxaa jira soo arooray oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam oo tirmida uu werinaayo cadi bnu xaatim addaa-i ayaa aayadda nabiga u akrinaya maqlay markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahay o markii horena nasraaniga u ahaa cadi radia allahu canhu markuu soo islaamay weyaan rasuulka ilaahi kama aanan dhiganin buu yidhi annaga rabbiyaalo aaliha kama aanan dhigin markaasuu yidhi miyaanay ahayn buu yidhi inay idiin xalaaleey jireen inay idiin xalaaleey jireen waxa uu rabbi idinka xarimay oo aada ku adeeci jirteen soo idinkama xarimi jirin waxa alla idiin xalaaleeyey soo kuma adeeci jirin haa fa tilka cibaadatuhum buu yidhi cibaadadooda marka waa taasa marka yahuud iyo nasaaro waxay alle ku caabudaan culimmadooda iyo cubaadooda inay macsida ku raacaan ayb marka maxaa yeele waxay ka xarimayaan waxaa loo xalaaleeyey waxay u xalaaleynayaan waxaa la ka xarimay way adeecayaan marka cibaada marka arrintaa iyadaa laga cabiray daacatu marka waxaa weeyaan waxay ka cabirayaan marka arrintaas inay cibaado taho waxay kuleeyihiin daacat lculamaai waajibatun culamadoo la adeeca waa waajib waa sax waa waajib culamadoo la adeeca laakiin waxaa weeyaan daacada culamada iyo daacada waa inaad kala fahamto daacada culamada mutlaq miya mase muqayad waa inaad kala fahamto qof hadduu ku yidhaha daacat ulculamaai waa waajib sax waayo waa waajib laakiin mutlaq miyaa waa muqayad labadaas mid io kala bixi dheh weligaasaa dheh hadduu ku yidhaahdo waa mutlaq daacat lculamaa yahuud iyo nasaarou shabahay waana masalada haddaan ka hadlayno hadduu yidhaha maya daacada culammada waa muqayadoo waxay alleh rasuul ku adeecaan oo adiga ay kuugu bayaaniyaan habka sidaas ayaad ku adeecaysaa waa sax walidalika ilahi wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa ulilamri minkum waa la yidhi culummada iyo madaxda wa adiicuu ulilamri lama dhihin iyaga daacadooda maxaa yale waxay tabac u tahay daacada rasuulka intay rasuulka adeecayaan waa la adeecaya waxay rasuulka ku adeecaan waa lagu adeecaya waxaa aanay marka rasuulka ku adeecinay ku khilaafaan marka ma dhici kartaa culimada marka inay alle rasuul ay khilaafaan waa dhici kartaa kas uma khilaafayaan laakiin taa in la ogaado kas uma khilaafaan oo maxay u khilaafaan marka waxay u khilaafayaan iyagoo marka waa ijtihaadayaan waa dadaalayaan marka waxay la noqonaysaa marka eh, xukunka markay si ka yidhaahdaan waxaa dhici karta in alla i rasuulna xukunkaasi xukunkooda xukun ka duwan in xukunka alla i rasuul uu yahay marka walidalika xukunka markan ka hadlayna waa xukmu almuawal iyaga xukunkooda xukmu lculamaa mar eh, waxyaaba ijtihaadkii ay ku xukumayaan marka eh, daacada culimmadu xadiidkii kalena wuxuu ahaa inama daacatu bilmacruuf daacadu waxaa weeyaan wixii macruufa la ysku adeecaa culummada marka laakiin dadku laba daraf iyo wasad weeyaan daraf waa kuwan hadda laga sheekeynayo daacatu lculamaa waajiba wax kasta xalaal iyo xaaraam wax allaale waxay sameeyeen bay ku adeecayaan darafna waxaa weeyaan kaa cagsigiisa weeyaano culummada maba adeecaanba waxna uma arkaan culummada welana ma siiyaan culummada waana necab yihiin waa dawaaifta bidcado dhanna waa noocaas waa dadka ahlu weliba ahlul aharkay necab yihiin calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli lahar abuu xaatim araazi waa tuusaa yiri oo waxay ku necban yihiin inay yihiin warahatul ambiyaa ambiyada cilmigan ay ka dha ay ka dhaxleen ayay ku necab yihiin dartiis kuwaasoo kale waa dawaaifta bidcada iyaguna nacam haddii ay maa markaa tiraa war maxaa saa u leedihiin culamada saa u yeeleysaanna hebelaan adeecnaabay kuleeyihin oo waxa ay waxaa iftooday hal mas'alo uu ku qaldamay sheegayaan markaas hadde daacada mas'aladaa lagu adeeci maayo ninka caalimkaa laakiin waxaa lagu adeecayaa wixii kaloo xaqa uu ku waafaqo culamo marka maxaa marka waxaa weya darafka wasadkaana waxaa weeyaan culummadana waa u cudur darafka wasadka culummadana waa u cudur daarayaan oo meelaha ay ku gafaan macaadiir bay u sameynayaan shaykhul islaam ibnu taymiyana oo ugaga hadlay rafcu lmalaam can ilaimati a'imati alaclaam oo uga hadlay mana ku raacayaan khaladkooda khaladkoodiina ku raaci maayaan cudurdaarna waa u yeelayaan culamada cudurdaaradii yani macruufka ayadoo sheikhulislaam kitaabka ugaga warramay oo waxaa dhici karta naska inuuna soo gaarin waxaa dhici karta naska inuu mansuuq u arko waxaa dhici karta naska dalaaladiisa inuu si kale u fahamsan yahay waxyaabahaas o dhan baa cudurdaar oo kuleeyahay midda kale iyadu waxaa weeyaan kale wixii kalena waa ku adeecayaan oo macruufka ay ku xaqa ay ku waafaqaan waa ku adeecayaan marka saasay culmad marka darafka wasadka ana waa kaas culumo ayaa la yidhaahdaa marka culumo seesa lagu gartaa culamadu waa dadkii ambiyada ilaahay dhaxlay waxaana lagu gartaa culummada dhowr waxyaaboodo ilaahay subxaanahu watacaala in ummadda muslimiinta dhexdooda qabuul oo u geliyey oo yacni ummaddii muslimiinta ahayd ay markaa waxaa weeyaan dadka ahlu cadliga ee muslimiinta ah inay markaa iyagu carabkoodu ay ku badatay inay culamo yihiin oo mustafiid iyo mashhuur ay ka noqotay dadka dhexdooda nacam dadkaasna dabcan waxaan ujeednaa dadka culamada taabacsanoo culammadii iyo dadkii taabacsanaa ah oo wada sawaadka acdamka ah sheikhulislaam ibnu taymiya majmuculfataawaha waa ku sheegaa maxaa yeele nabigeena sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yihi antum shuhadaa llahi cala alardi idinku markhaatiyaalka allaad tihiin dhulka korkiisa soo ma garanin marka dadka ay ummaddu u aqooto yani ilaahay subxaanahu lisaana sidqin oo alla siiyey carab wanaag yani ammaan oo ilaahay dhulka u dhigay oo cilmi lagu ammaano cilmi lagu yaqaano ku shuhroobay kama wada yani dadka cawaamta keligood waxa u ahaa qowlkooda ayaka laakiin cawaamtii iyo culummadii beledkoo wada jiraan waxay u arkaan inuu caalim yahay qofkan taa waa lagu ogaadaa waxaa kaloo lagu garan karaa mu-alafaadkiisa iyo fataawadiisa aafaaqda kala gaaraysa iyo alimaam abu aahir isilafi khaaabi markuu tilmaamaya wuxuu ku tilmaamay mualafaadkiisa ninkii arkoo munsifa wuxuu garanayaa buu yihi imaamadiisa imaamatuhu fi ddiin ayuu garanayaa oo uu fahmayaa nacam waxyaabaha marka lagu garanayo saa waxaa kamida marka <clears throat> ardaydiisa kamid ardayda ardayda uu soo saaro ayaa lagu garanaya qofka nacam walidalika eh, alxaafid ibn xajar raximah llahu tacaala kitaabkiisa risaaladii taqriidka uu saaray taqriidka uu saaray kitaabka la yihahdo ibnu naasiridiini dimashqi kitaabkiisa aradd lwaafir la yihaahdo kitaab bau qoray ibnu naasiridiin nin wuxuu ku radinayay xanafi ah oo isagu kitaab ka qoray oo yidhi ninkii ibnu taymiya shaykhulislaam yiraahdo waa gaal uu yidhi markaasuu kitaab aradd la yirahdo bau qoray ibnu naasiridiini dimashqi ibnu xajara isku waqti ahaayeen sideetan iyo sideed imaam buu keenay culimmadii oo sheikhulislaam ku tilmaantay intaas magaalaysiina buu yii marka ibnu xajar marka kitaabkaas ayuu taqriid u sameeyey waa waa taqdiim oo kale meesha hadda dadka uga isticmaalaan <clears throat> markaasuu markuu ibnu taymiya ka hadlaya baa waxa uu yidhi aduu waxa uu soo ammaanay sheikhulislaamnimana ka zuuli maayo buu yihi masaa-isha ijtihaad ba wixii uu ku gafanay can ijtihaadin buu ugaga gafay buu yihi hawo ugama uusan <clears throat> gafin sida u wadayba markii dambe waxa uu yidhi haddii sheikhulislaam haddii ibnu taymiya <clears throat> wax kale uunan samay lahayn ilaa inuu ibnulqayim soo saaray mooyaane wax kale haduunaunan uunan yani samay lahayn taasaa ugu filnaa lahayd buu yihi yani imaamnimo iyo yani iyo sheikhulislaamnimo <clears throat> soo ma garanin <clears throat> qofka marka ardaydiisana waa lagu gartaa dabcan ardayda iyo dadka oo wax soo wax soo saarana waa lagu gartaa waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weyaan eh, alimaam ibn lqayim iclaam lmuwaaqiciinka juska koowaad waa uu kaga hadlaa masaladan oo kale marka culummadu marku daacadooda iyagu marka saasay muqayad u tahay eh, dadkaasaana culamo la yiraahdaa eh, dad culumo u egaa jiro laakiin aan culumo ahayn taasna marka waxaa weeyaan in qofku uu ogaado oo u kala garto dadka culama ninka la yidhaha luweyxiqna kitaab yar buu ka alifay risaalo yar oo qawaacidun qawaacidu fi tacaamuli fi lculamaa saas kale la yihahna atacaamulu qawaacid atacaamuli fi fi lculamaa saasoo kale la yidhaha sheekh ibnu baasna wuxuu u sameeyey taqdiim raximah llah waxyaabahaas baa marka lagu garanayaa maxaa marka iyada marka qofka in caalim uu yahay sidoo kale in waxaa kaloo culimo qofka uu ku noqdaa in a-imo waaweyn ay ka marqaati kacdo culimonimadiisa oo maalik raximahullah wuxuu tilmaamay inuusan masaajidka nebiga uunan xalqo u fariisanin ilaa ay toddobaatan culimadiisa ay yidhaahdeen ahla u tahay sidaa ay yidhahdeen waxaa laga hadlaya ijtihaad iyo ifta iyo waxaa weeye nacam soo ma garan waxyaabahaas baa marka lagu gartaa haddii laakiin marka ka waran zamankan oo ummaddu ay furqada ka badatay oo tafaruq uu ka batay oo kooxa kooxa ay kala noqotay koox walba dee ninkeeda qofka iyaga ku jiro ugu weyn ama wax aqri yaqaani culamo u taqaanaa dabcan marka waxaad arkaysaa niman dhalinyaro ah oo aan aqoon xataa laga yaabo aan qur-aankaba nuskiis xataa xifdisnayn bal qur-aanka yacni aan kitaabka aan ka akri aqoonin ayaa waxay ka sheekaynayaan hebelna culamo ma aha hebelna culamo waayo nacam yaa iyagu gaarsiiyey maba garan karaama cilmigii cilmi baa lagu gartaa oo hadda mathalan marka la joogo culumtan eh, yani maadiga ah maadiga loo yaqaano eh, qofka yani inuu nin aada muhandis weyn ah oo wax dhisi yaqaan inuu yahay laba nin waxaa kala saari karo mid kasta handase uu sheeganaya waxaa kala saari karo eh, qofka yaqaanaa kala saari karo cilmulhandasa qofaan laakiin aqoonin ma kala saari karona walidaalika adiga cilmi mabalihidba juscamihii baa ku dhibaayood la kufkufaysaa oo aadan akhri karin maca daalika waxaa leedahay laba nin oo culamo waaweyn ah may kaasna culamada kuma jira kanna culamada waaweyn ku jira dadaa marka waxay iska samaystaan dhowr bay samaystaan hebelaa ugu caalimsan kaasaa ku xiga kanaa ku xigo intaas bis waa culamada wadan hebel hal caalim ma joogo kaas hal caalim ma joogo kaas hal caalim oo ahlu sunna ma joogo taasoo kale marka kuwaas oo kale ictibaar male qowlkooda <clears throat> marka eh, wuxuu leeyahay eh, daacada culamada marka saasay dhahayaan laakiin daacada culamada waa waajib hadday alla adeecaan hadday alla iyo rasuul ay khilaafaanna daacadoodu daaca markaa waajiba maaha bal ma la adeecayo laa daacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliq atacabudu biitikaadi alaxbaari waruhbaani arbaaban laga dhigta min duuni illahi alla sukadiisa marka qofku inuu cid uga dhigta noocaas oo kale ma aha walaa madax walaa culumo midna almas'alaة athaaminatu wahalaathuun masalada soddon iyo sideedaad ayb masalada markaa soddon iyo sideedaad alilxaadu fi الصifaati ka qowlihi tacaalى walakin danantm ana allaha la yaclamu kahiira mima tacmaluun waxaa weeyaan masaladaasi alilxaadu ayb alilxaadu in la iilo fi fi sifaati sifaatka in ilxaad lagu sameeyo oo sifaatka alle subxaana wa tacaala la leexiyo la diido oo la leexiyo macaanidoodana alilxaadu leexin fi sifaati sifaatka alle macaanidooda la leexiyo ka qowlihi tacaala siduu alluu yidhi walaakin danantum waxaad moodeen idinku ana allaha alle laa yaclamu inuunan ogeyn ounan garanaynin kahiiran in badan mimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wax badanoo waxaad samaynaysaan kamida inuunan ogeyn sidaabaad moodeen marka ana allaha laa yaclamu maxay maleeyeen marka ilaahay inuusan cilmi lahayn cilmiguna waa maxay sifa min sifaat illaahi weeyaan sifadii allay diideen nacam alilxaadu fi sifaati sifaatka alla subxaanahu watacaala oo ilxaad lagu sameeyo waayahay taasay marka yeeli jireen allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay asmaa iyo sifaat asmaada iyo sifaatka allah uu leeyahay qur-aanku alla wuxuu leeyahy walilahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ih ilxaadku waxau galaa asmaada waxau galaa ilxaadku aayaadkana waa galaa ina aladiina yulxiduuna fii aayaatina laa yakfauna calayna afaman yulqaa fi nnaari khayrun aman yaأtii aamina yawma alqiyaama labadaas waa galaa dabcan asmaaduna alasmaa sifaat magacyada alle iyo tilmaamaha alle waa awalan yani sida ay uay u leexin jireen jaahiliyadu waxay ahayd magacyo waxay alle ku tilmaamayaan magacyo waxay alle ku sheegayaan ounan balahaynba in alla subxaana maxaa yeele magacyada alle iyo tilmaamaha alle tawqiifi waayo waa tawqiif waa in waxyiga laga qaato haddaad ilaahay ku magacaawdo magac uusa lahayn magac yani waxaan ujeeda isaga aanu sheeganin rasuulka uunan sheegin haddaa ilaahay iskaga magacaawdo oo waxay noqonaysaa marka taasi ilxaad baad ku samaynaysaa magacyada alle magicii alla uu isku magacaabay haddaad bedesho wax kale aad ku magacaawdana waa ilxaad iyada laftirkeeda oo waxaa la yidhaahdaa laata iyo cuza alcuza min alcasiiz ayay kala soo ayay kasoo leexiyeen waa ilxaadtaa laftirkeeda waayahay waxaa ilxaad sidoo kale aad tilmaamay alla subxaanah wa watacaala isku tilmaamaya magacyada alla uu isu sheegay inaad ku samaysa yacni macaanidooda inaad bedeshid afcaasha alla subxaanah wa tacaala istawaa istowlaa laguma aad ku macnayso yadda alla uu isu sheegay inaad tiraahdid maya waxaa weeyaan waa qudro ama nicmo ah ku macnayso wahaa kadaa idan marka baabkan jaahiliyada waxaa uga dayda jahmiyada jahmiyada asmaa alla ma ogola mushrikiintuna ma ogolaa jirin asmaa badanoo alla asmaadiisa ka mid ah walidaalika markay maqleen yaa raxmaan yaa allah yaa raxmaan nabigoo dhahayo waxay yidhaahdeen annagana dhowr ilaah buu noo diidayaa isaguna wuxuu caabudayaa allah iyo raxmaan buu caabudayaa laakiin asmaada alla subxaanahu watacaala hal daatay u wada laabataa oo allah subxaanahu watacaala ah macaanideedana waa kala duwanta marka asmaada alla alla subxaanahu watacaala min jihati almacnaa waa kala duwan tahay min jihati almusamaa laakiin axadka lagu magacaabayo waa mid waay waa waaxid markaas marka masaladaa saasay ahlu sunnada u sheegaan min jihati eh, daatada ay u laabanaysa ama musamaha lagu magacaabayo asmaadan hal waay ma tacadudsana asmaadan macaanidooda laakiin yatacadad oo casiiz iyo kafuur isku macno ma aha soo ma garan alcasiiz iyo algafuur isku macno ma aha alsamiic iyo albasiirna isku macno ma aha waa in sidaa marka loo gartaa muctaziladu iyaguna waxa weeyaan waa waa waa baabkan ilxaad bay kaga sugan yihiin jaahiliyaday ka waafaqeeno iyaguna asmaada alle waa ogol yihiin laakiin wax wasfi aho ka imaanayo male male bay leeyihin asmaada alle subxaana wa tacaala in badan oo kamid ah, dabcan waa mushtaq asmaada alle waa mushtaq de ismka mushtaqaasoo wasfi kama dhalanayo marka waa diideen ayaga marka arraxmaan raxmaka ayaa yaa yaa waxaa weeyaan laga waxay leeyihin raxmaanun bilaa raxma hakada samiicu bilaa samcin basiirun bilaa basar oo waxay leeyihin alla subxaanahu watacaala caliim waa ku magacaabaynaa laakiin cilmi uma sugaynay ku leeyihin waa khalad marka nacam <clears throat> ayb waakii ninkii marka uu yihi wacinda faqdi lwasfi laa yushtaqu waacwaza almuctasiliya alxaqu saasuu yihi ibn lxaaj cabdullahi bn alxaaj maraaqi sacuudka nacam ayb wacinda faqdi lwasfi laa yushtaqu wasfiga haddii la waayo waxaa lama dhambalo karaa ishtiqaaq ma jiraayo waacwaza almuctasiliya alxaqu muctasiligiina waxa u gooyay xaqii buu yihi nacam xaqii buu waayey ayb marka muctasiladu halkaas waa ka ilxaad bay ka sameyn baa iyadana timid waa dhexdhexaysanaynaa bay dheheen marka waxay yidhaahdeen asmaana waa sugaynaa sifaatkana waa sugaynaa laakiin sifaatka toddobaan sugaynaa sifaat ulmacaani bay ula baxeen sifaatulmacaanigana marka waxaa weeyaan waxay yidhaahdeen waa waxaa weeyaan sifatu samci iyo basar iyo kalaam iyo cilmi iyo qudre iyo xayaata iyo nolol iyo iraada intaasay sugayaan kalaamka weliba aynan si haddii haddii aada loo baaro aqwaashooda waxaad garanaya muctaziladii unbay la mid yihiin soo ma garan oo kalaam kalaam eh, midkan la akrinaayo makhluuq inuu yahay qabaan waaya qolooyinkaas dhan marka waa soo gelayaan marka baabkan ilxaadka yaa ka badbaadaya ahlu sunnati waljamaca ka badbaadayaan waa maxay asmaada alle inay tawqiifi tahay awalan kitaabkii sunnadan baa laga qaataa ko asmaadiisa iyo sifaatkiisa thaaniyan haddana sifada alle subxaana watacaala waxay leeyihiin sifaadka alle sifo kastoo alle ou sugay markay sugnaata ka gadaale waxaanu habka aan u rumaynaynaa waxa ay tahay min gayri takyiifin walaa tamthiil ma qaabaynayno tusaale uma samaynayno ma dhahayno saasay ishabahdayo taasay u eg tahay wamin hayri taxriifin walaa tacdiil mana bedelayno macnaheeda ma taabanayno walaa tacdiilin mana dafirayno ma dafirayno laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir saasaan u rumaynaynaa marka saasay leeyihin intaas marka waxaa weeyaan marka iyadana marka ilxaadka si taasaa taasaad marka isaga ilaalin kartaa sifada alla marka see loo ogaada alla inuu sifa inuu sifada alla subxaanahu watacaala masaaligta ama meelaha yacni kitaabka iyo sunnadaa laga qaataa laakiin sida ay marka eh, ay ugu timaado waa sidee marna waxay ugu timaadaa min jiha eh, calaa jihati alkhabar oo waxaa kamid a bal yadaahu mabsuudataan limaa khalaqtu biyadaya sifatulyad allah kuu sheega adiga waa sifa daatiya khabariya weeyaan marna waxaa lagu gartaa waxaa weyaan ficilka alla subxaana watacaala istiwaha oo kale sifatlistiwaa inuu alla ku sifaysan yahay sifatlkalaam inuu ku sifaysan yahay sifadan kalaamka oo kale see lagu ogaada wakallama allahu muusa takliiman baa lagu ogaada soo ma garan asmaadana waa laga ishtiqaaqaa oo alcaliim inuu alla sifatulcilmi ku sifaysan yahay magacaas alcaliimaan ka qaadanayna saddexdaas hab ayaa loo qaataa oo kitaabka sunada loo qaataa sifaadka alla subxaanahu watacaala waxay uqeybsamaan waxaa weeyaan sifaat thubuutiya sifaat salbiya waxna alla waa loo sugaa waxna waa laga anfinaya waxa alla loo sugaayo waa wixii isaga alle rasuul ay sugeen waana sifatu kamaal weeyaan waxa adiga aada kamaal u malaysa maaha waxaa usugaysa wax sugnaaday baad usugaysaa sifaatka salbigaana waxaa weeyaan waa nuqsaan oo dhan alla waa laga hufaya marka nafyiga sifaatu salbiya sifaatka waxyaabaa alla laga hufayo ee laga anfinaayo waa inuu noqdo nafyi mujmala ibaatkuna inuu noqdo ibaat mufasal ah qur-aanka dariiqadiisana saas waa marka sifaat alla la sugaa fir qul huwa allahu axad waa sifo allahu samad waa sifo lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad walam yakun lahu kufuwan axad ijmaala ku jiro wax alla u dhigmo male lama dhihin kaas uma dhigmo kaas uma dhigmo kaas uma dhigmo lama dhihin si duuduubaa loo sheegay haddaad aragta marka nafyi lakala dhigdhigaayo waxa loo kala dhigdhigaa waxay tahay dad baa lagu radinayaa markaa oo iyagu markaas ka tawahumay ismoodsiiyey inuu alla subxaana watacaala nafyigaas ku sifaysan yahay marka lam yelid walam yuulad iyo kale nasaarada iyo mushrikiinta lagu radinaya iyo yahuudda soo ma garanin amase nafyi haddaad aragta lakala tafsiiliyey wuxuu tafsiir u yahay ama oo lagu xoojinayaa ihbaat ka horeeyo allahu laa ilaha illaa huwa alxayu lqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm hurdo ma qabato gamaayo ma qabato maxay tahay marka waxaa lagu adkaynayaa alxayu lqayuum taa baa lagu adkaynaya laakiin nafyi lagu bilowday ilaa dhammaad la wado ilaahay baa la tilmaamaya kulli nafyi baa lagu wada tilmaamaya wax la yidhaha qur-aanka iyo sunnada laguma arag soo ma kas sidaa marka u garo marka ihbaatun mufasal wa mujmal weeyaan waxaa kamid a qowluhu tacala alla yihi falaa tajcaluu lilahi andaadan waxba ilaahay ha ha u yeelinina alle wax faca alle fac uga dhigtaan sidoo kale alle wuxuu yihi laysa kamilihi shay-un wax alle oo kalaa ma jiraan wahuwa asamiicu albasiir ibaatkii waa la kala dhigdhiga asamiic albasiir aa layidhi amaa nafyiga wax lamidaba ma laha layidhi saasaana ammaantu ay ku imaaneysaa baabkanna marka kutubu alasmaa sifaat ayaa iskale salafkuna kutub badan ay ka alifeen kutubu tawxiid ayna ku magacaabi jireen kitaabka alasmaa magacyada le tilmaama lay ka alifaan magacyada alle iyo tilmaamaha alloo la gartaana qofka daacada alle iyo muraaqabada alle ayay wax weyn ka saacideysaa nacam maaha keliya in dood keliya un loo barto eh waxa ay tahay rabbiga aada caabudaysa inaad barato haddaad baratana waad cibaadadaa kuu fududaanayso inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsado xaal ay addoommadiisa ka mid yihiin culimada ibnu cabaas wuxuu yidhi in allaha calaa kulli shayin qadiir kuwa yaqaano waay in allaha calaa kulli shayin qadiir soo magacyada alle baabul asmaa wa sifaat weeyaan soo ma garanin marka kuwaas weeyaan kuwa alla subxaana watacaala xaqa alkhashya ka cabsanaya waaya jaahiliyadu marka waxay yeeli jireen ilxaad bay ku samey jireen alilxaadu fi sifaat ka qowlihi tacaala siduu alla uu yidhi walaakin danantum waxaad malayseen ana allaha alla laa yaclamu inuunan ogeyn kaiiran in badan oo mimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ah saasay ayay moodeen ayb marka eh, aayaddan marka sababtay ku timid waxay ahayd xadiid bukhaariiy muslim ay soo saareen eh, min xadiid ibni mascuud ayaa waxa uu yihi kuntu mustatiran biastaari lkacba kacbada daahyadeediyaan waxaan ahaa mid isku qarinaya buu yihi nacam ama yacni cuskanba sida nusakha qaar ay leeyihin fa jaa-a halaathatu saddex koox ayaa timid saddex nin ayaa yimaadeen qurashiyun wa thaqafiyaani nin reer quraysha ah iyo nin reer thaqiif ah haqiif nimankii daaif deganaa weyn kahiirun shaxmu butuunihim qaliilun fiqhu quluubihim yaa niman aada u calool waaweyn oo fiqigoodu aad aynan yani waxba aynan fahamsanayn oo quluubtooda fiqiga ku jira uu yaryahay bay ahayd fatakalamuu bikalaamin lam asmachu waxay ku hadleen hadal aanan maqal buu yidhi faqaala axaduhum atarawna waxaad u midkood baa marka waxa uu yidhi atarawna allaha yasmacu kalaamana haada mid baa wuxuu yidhi war ilahay mana maqlaa buu yidhi warkeenaan rabbi ma maqlayaa faqaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi idaa rafacnaa aswaatanaa yasmachu haddaan codka kor u qaadno waa maqlayaa alle wa idaa lam narfac haddaanan kor u qaadin magacyadeennana codadkeennana lam yasmac maqli maayo faqaala alaakharu kii kalea marka wuxuu yidhi in samica minhu shay-an samicahu kullahu hadduu wax hadalkeenna kamidaba uu maqlaayo kulligiisna waa maqlayaa qaala fadakartu dalika linabiy sal ly slam arrintaa baa nebiga u sheegay markaasu alla soo dejiyey wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum walaakin danantum ana allaha laa yaclamu kaiira mima tacmaluun ilxaadku marka waa kaasa waxay inuu all maqalka alla subxaanah watacaala bay shaki ka qabaan cilmiga alla subxaana watacaala bay inuuna alla waxba ogeyn bay moodayaan waxaaso dhan waa ilxaadun fii sifaat illahi tacaala nacam alusi marka wuxuu yihi waanta taclamu ana maa calayhi akharu lmutakalimiina almuslimiin alusi raximah llah waxa uu yidhi waad ogtahay buu yidhi anamaa alayhi waxaad ogtahay maa calayhi akharu lmutakalimiina almuslimiin nimanka mutakalimiinta mutakalim haddaad maqasho waxaa weeyaan waa ragga dadka yacnii aan asmaa caqaa'idka gaar ahaan magacyada alle tilmaamaha alle aan ka qaadanin waxyiga ee caqliga ka qaato marka ashaacir waxay ashaacirada mutakalimiintay ku jiraan sida ibnu cabdilbar jaamicu bayaanilcilm fadlihi buu ku sheegaya nacam oo ibnu khuweys mindaad ayuu kasoo guurinaya nacam oo nimanka ahlu ahwaaga markuu ka hadlaya waxa uu yidhi dadka mutakalimiinta ayuu sheegay hadalkiisa soo geliyay markaasu wuxuu yidhi mutakalim kasta sawaan kaana ashcariyan aw gayrahu saas saas camalo hadal saasuu yihi marka wuxuu yidhi ana maa calayhi akharu lmutakalimiina almuslimiina islaamka markaa u nisbe sheegana muslimiinta ah min alilxaadi ay ku sugan yihiin waad ogtahay fi alasmaa'i wasifaat ay ilxaadka ku sameyneen fawqa maa kaana caleyhi ljaahiliya weliba ilxaadkoodu waa ka sarreeya kii jaahiliyada fasamaw llaha alle waxay ku magacaabayaan biasmaa'in magacyo maa anzala allahu biha min sulaan alla aan wax xujaa usoo dejinin wa minhum man qaala kuwa yiriyaa jira laysa lilahi sifaatun qaamat bihi sifaat alla ku qumay ma jirto waminhum man qaala sifaatuhu laysat cayna daatihi walaa kayrahu kuwa waxay dhaheen ilaahay tilmaamihiisa daatadiisana ma aha keyrkeedna ma ahan bay dhaheen wa minhum man qaala kuwa waxay dhaheen ina sifaatihi sifaatka alle hayruhu weyaan sifaatka alle isaga eyrkiis w alle heyrkiis weyaan wa minhum man qaala in allaha lam yatakalam bilkutub alatii anzalaha ilaahay kuma hadlin kutubtii uu soo dejiyey waahbatuu lahu lkalaam anafsiya kalaam nafsi la bay sugeen waa ashaacirada qoladaas haddaad rabto baajuuriga fiiri tuxfatulmuriidka kalaamka nafsiga iyo waa kala qaada wuxuu leeyahay marka ugu dambaysana kitaabkan hadda qoran oo yani musxafka yani kalaamullahi marka la dhaha majaaz ahaana laga wada xaqiiqa ma ah waa majaaz marka wuxuu leeyahay in mararka qaar makhluuq lagu magacaabo marka yani dadka caamada aan lala jooginna waa habboon tahay saasoo kale uu sheegaya tuxfatlmuriidka jawharatu tawxiidka baleeg naam oo kalaamka alla marka burdaha sharxa ou sharxayna burdaha sharxa ubayjuuri sharxay meesha low naasabat qadrahu aayaatuhu cidama axismuhu xiina yudcaa daari sarimami markuu macnaynaya waxa uu yihi ishkaal baa lasoo aroorinaya meeshaan nebiga mucjizada la siiyey qur-aanka ugu weyn haddii la dhaho qur-aankii munaasab uma aha rasuulkaa ka qadar weyn oo ka sharaf badan qur-aanka see ku dhici kartaa baa la dhihi karaa kalaamullaahi see nbiga uga nebiga sow kalaamullahi uga sharaf badnaan karaa waxaa la dhahayaa buu yihi markaas kalaamullahi waxaa weeyaan eh, qur-aanku waa laba qur-aan lafdi iyo qur-aan wuxuu leeyahay nafsi qur-aanka nafsiga waa qadiim kaasaa sharaf badan nabiga iyo qur-aankaas amaa qur-aanka lafdigee kan hadda la akriyo anagoo aan haysano iyo nabiga nabigaa sharaf badan leeyahy maxaa waa xaadis waa makhluuq weyaan xaadis marka sooma kasin meeshaa markuu fasira bal fiiriya tuxfatlmuriidkana hadalla tiro badan baa ku yaala oo madmuunkooda ooya qur-aanka waa makhluuq marka haddaa aduu nin ashcari isqaabishaan dee run ka sheegaya eh, juurinimadiisa waxaa ku tirahdaa eh, kalaamullahi kalaamullahi intaa agga intaan day intaad yani ilaaqaas joojisid kitaabkan qur-aanka waxa ku qoran maxay yihiin dheh annaga waxaan isku haynaa kalaamullahi waxaan naqaanaa kan qur-aanka noogu qoran yani hadda kalaamullahi alla subxaana wa tacaala qur-aanka iyo marku doono hadlaa wuxuu doono ku hadlaa siduu doonana waa u hadlaa laakiin qur-aanka annaga qur-aan kanaan u naqaanaa soo ma garana qur-aankan kalaamullahi ma yahmsa maaha taa ka jawaab marka wuxuu ku leeyahay maya qur-aankan waa cibaara can kalaamillahi waa laga tarjumay maahan hadalki alla lamana maqlo qeybna ma laha mana kala bilaaw male dhammaad male lamana maqlo u ku leeyahay halkaasoo marka wuxuu ka wadayaa marka kalaamka nafsigana waxay ka wadaan wax uu nafsada ku jiro oo aan soo baxaynin oon la maqlaynin ayb kuwana marka waa kaasaa <clears throat> ayb oo mar walba ayagu kalaamullahi nafsi iyo lafdi bay u kala qaadaan marka midka lafdiga malfuudka ahe maaha kalaamullahi bay leeyihin kaas oo yani xaqiiqa ah maaha kalaamullahi majaaz ahaan unbaa loo dhahayaa naam ama cibaara can kalaamillahi baa la dhahaya bay leeyihin ayb wa anahu lam yukalim axada min rusulihi ilaahay lama hadlin bay leeyihin axad rusushiisa ka mida ah, ilaa gayri dalika min alilxaad alladii xashaw bihi kutubahu iyo waxaa ka aan ahayne ilxaad ahayn kutubtooda ay ku cubeen ay ka buuxiyeen wa mala-uuhaa min alhadayaan hadalka iska hadalka ee hadayaankaana ay ka buuxiyeen ah wadannuu ana alaayata mukhtasatun biahli ljaahiliyati waxayna u malayeen aayaddan jaahiliyada bis inay khaas ku tahay wamaa darow ma oga anahum lfardu lkaamilu licumuumiha anahum alfardu lkaamilu licumuumiha ayb marka waa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab hadday jaahiliye kusoo degto adna aada taasoo kale la timaadood samayso lamid baad noqonaysaa na ayb waman basarahu llahu tacaala wuxuu yihi qofku alla tuso wanawara qalbahu qalbigiisa uu nuuriyo acrada an akhdi acrada can akhdi caqaa'idihi min kutubi haulaai ulaai dawaa'if qofku ilaahay nuurkiisa wax tuso alla uu tuso qalbigiisana uu nuuriyo waa ka jeesanayaa inuu kuwan kutubtooda caqaa'idka ka qaato wa talaqaa macrifata ilaahihi min kutubi salafi ilaahiisa barashada uu baranayana wuxuu kala kulmaya uu ka qaadanaya kutubta salafka almushtamilati calaa nusuusi ilkitaabi wasunna ay ka buuxda bal hadda kitaabu tawxiidka ibnu khuseyme soo qaado aayaad axaadiid ibnu mandah kitaabu tawxiidkiisa soo qaada aayaad iyo axaadiid bukhaari kitaab tawxiid min saxiixihi akri axaadiid iyo aayaad yaad ugu tegeysaa wahaakada sidoo kale araddu cala aljahmiya culimo badanoo salafka ka mida ah ay qoreen eeg aayaad iyo axaadiid asalka ay ka duulaan waa aayaadkaas iyo axaadiidtaas kuwaanna soo qaba kitaabkooda hal ku arki maysa nacam aayad iyo xadiid ummulbaraahiin kitaabka la yihahdo sunuusiga hal aayad ma ku arkaysid hal xadiidna ku arki maysid nacam bal yani e, tuxfatulmuriidka ibnu tuxfatulmuriidka bayjuuri waxa uu leeyahay markuu ka hadlayo alqadaau walqadar alqadaau alqadar baabulasmaa sifaaday usoo laabta ayay u noqonaysaa buu yidhi e, halkan marka wuxuu yihi culimmadeenna alqadaa walqadar markay ka hadlayaan adilada naqligay ictimaadaanuu yihi halkan qadaa alqadar marka la joogo laakiin asal ahaan qadaa alqadar waxay u noqdaan uu yihi alasmaa sifaat oo sifatu liraade iyo u noqotaa iraadada iyo alasmaa sifaat iyana waxaan hore usoo marnay buu yihi in mucawalka shayga la cuskanaa inuu caqliga yahay naqliga uunan ahayn markaas waxaan leenahay buu yii waxay saan u yeeleen dadku icaamada inay fahmsiiyaan iyo waxaa unbay adiladan eh, naqliga ay u keensadeen qaanuunka ashcariyada muxuu ku dhisan yahay fakruraazi qaanuunka oo asaasu taqdiiska ku sheegay oo ay leeyihiin hadday caqli iyo naqli hadduu iscaarido see la yeelaa buu yidhi afar ixtimaaluu keenay nacam caqliga iyo naqliga labadaba in laga tago suuragal maaha luu yidhi taas labadooda in laysla qaatana suurtagal ma aha maxaa yeelay waa laba iska hor timid lama wada meel laguma wada kulmin karo waxaa soo haray marka wuxuu yidhi in la qaato naqliga oo caqliga laga tago naqliga wuxuu ka wadaa kitaabkii sunnada in iyaga la qaato caqliga marka aayadda la qabsado xadiidka la qabsado caqliga laga tago taana waxaa ka dhalanaysuu yidhi waxaan inay aayad tahay inay xadiid tahay maxaa ku fahamtay adiga caqligaa ku garatay yiri caqligiibaa asala buu yihi marka caqliga aad ku garatay waa asalkii kuwan aad garatayna waa farac haddaad marka farcii qaadato asalkiina tuurto farciina waa baaba-ay le asalkiisii baa tuurtay oo baaba-ay saasuu yidhi marka lam yabqa sooma harin uu yihi ilaa in caqliga la horumariyaa soo harin waana qaanuunka guud weeyaan oo waxauu yidhi mucdalaad fara badan looga baxo yii xaas balka waran ibnu ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabuu ka alifay dar-u tacaarud alcaqli wannaqli intaa muqadimada ku radiyey sagaal mujalad ah awalan iskama hor imaana caqli saliima caqli saxiixa iyo nas iyo nas saxiixa ma iska hor imaan karaan caqli saliima iyo nas saxiixa ma iska hor imaanaya waa iswaafaqayaan caqliga unbaa jiran ama naskaa daciifa wax saxiixa aan ahayn oo haabit aan ahayn laakiin sidan isaga uu sheegay laftirkeeda caqli baa lagu bushinaa oo waxaa la leeyahay warniyow adiga marka aada xanuunsato ood indhaha ay ku xanuunaan dhakhtar baad aadaa caqligaa wuxuu kuu sheegayaa inaad dhakhtar indho u tagto ee dhakhtar yacni caruur u aadi maysid soo ma garan dhakhtarkii indhaha markaa u tagto ee uu ku yidhaahdo tala ku siiyo muddo intaa waxba ha akrinin daawooyinkan qaado waxaasna ka dheerow hadduu ku yidhaahdo caqligaagiina oo ku tuso waxaas inaad u baahan tahay oo aadan ka dheeraan karin haddaad tiraa ka waran aniga meeshaan caqligaygaan ku tegay talada dhakhtarku waa farac caqligayga asaloo meesha aan ku imid waxaan horumarinaa keegi marka caqligayga oo waan ku gacan taladii dhakhtarka waa ku baaba-aysaa bani aadamku taas waa fahmi karaa tanna saas oo kale w oo adigii ma fahmi kartid masaalixdaada dibiga dhammaanteed oo ninkan baa garanaya inkastoo asal ahaan ninkan inuu dhakhtar yahay aad caqligaaga ku garatay sidaas si la eg aayadihii axaadiidtii caqligaagaad ku fahamtay laakiin masaalixdaada adiga ma keeni kara ma keeni kartid iyaga la-aantood marka iyagaa masaalixdaada kaaga aqoon badan marka waa inaa iyaga u hogaansantid marka nimankan calaa kulli xaal hadayaankooda iyo wax laga sheekey kara ma aha nacam marka weligaa kutub salaf caqaa waxaa ka qaadataa kitaabkii sunnada walidalika waasitiyaday ceebeynayaan alcaqiidat lwaasitiya aayaad iyo axaadiis waay waxaa lagaaga dhigayaa marka waxyi alla soo dejiyaa laga dhigaya wa waxaasoo kale wax la yeeli karaa ma ah walaakin danantum waxaad malayseen an allaha alla laa yaclamu inuunan ogeyn kaiiran in badanoo mima tacmaluuna waxaad samaynaysaan marka ilxaadkaa bay ku jireen almas'alaةu الtaasicatu wahalaaثuuna masalada soddon iyo sagaalaad alilxaadu fi lasmaa magacyada ilxaad lagu sameeyo weeyaan ka qowlihi magacyada alle inay ilxaad ku sameeyaan oo makhluuqii bay ku magacaabayaanba wahum yakfuruuna biraxmaan wahum iyaguna yakfuruuna way ku gaaloobayaan biraxmaani raxmaan bay ku gaaloobayaan jaahiliyadu sifaatka ilxaad bay ku samayn jireen asmaadana ilxaad bay ku samayn jireen ayb sidoo alle uu leeyahy wahum yakfuruuna biraxmaan araxmaanna waa ismun min asmaa illahi tacaala oo nebigu markuu doonay inuu sulxulxudaybiya mushrikiinta marku la gelayay ou qoro heshiiskii ken uu yii uu qoray bismi illaahi raxmaani raxiim nabigu uu yeerto bismi illahi raxmaan raxiim uu qoray suhayl ibni camr waa tii uu yidhi ama araxmaan fawallahi ma adri maa huwa raxmaan anuu ma garanayo yii waxa uu yahay maa nacrifu raxmaan ilaa raxmaan alyamaama anagu raxmaan ma naqaan ilaa yamaamo raxmaankeeda unbaan naqaanaa yacnuuna musaylamay ujeedaan marka musaylama saa isku magacaabay sidaa ma ogtahay ibnu kahiirka iyo tafaasiirta waxay sheegaan madax adeyg inay sidaan u yeeri jireen ashcaartooday ku jirta raxmaan ashcaartooda raxmaan baa ku jira marka macna ahaan waa garanaya raxmaan soo ma garan wuxuu yihi marka sidaabay marka yidhaahdeen sidoo kale nebigu markuu maka joogay uu tukanayey oo yaa allah yaa raxmaan alla uu ku baryayey waa ku yidhi yazcumu anahu yacbudu ilaahan waaxidan hal ilaah inuu caabudayo sheeganaya huwa yaquulu yaa allah yaa raxmaan yacbudu ilaahayni laba ilaah buu caabudaya bay dheh hadda waxaa ka qaldantay marka musamihii iyo marka waxaa weyan iyo macnihii macnuhu waa kala duwan yahan laakiin musamuhu halba u noqonaya nacam wayna dhacdaa hal qof in laba magac uu yeesho ama laba tilmaan oo hadda haddaan adigu ku iraahdo nink ninkaa hebel ah, waa nin yacni daki ah oo aada u maskaxa fiican waa nin madow waa nin gaaban markaan iraahdo saddex nin ma tilmaamin hal nin unbaan tilmaamaya tilmaamayaa moogta soo ma fahmin marka taa iyaga waxaasay garan la-yihiin marka waaan waayahay ilxaad bay marka taana ku sameeyaan allana wuxuu yihi walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina iskaga taga kuwa yulxiduuna fii asmaa'ihi magacyadiisa kuwa leexinayo almas'alaة اlarbacuun masalada afartanaad ataciilu taciil waaa la yidha dafiraad inay koonka ka dafiraan yacnii rabbi subxaanahu watacaala qaarkood baa saa yeeli jiray oo fircawn ayaa mucadil buu ahaa qaala fircawn wamaa lcaalamiin oo muxuu yahay buu yihi lcaalamiin wuxuu yihi sidoo kale maa calimtu lakum min ilaahin hayrii wax aniga aan ahayn oo ilaah ah idinma ogi <clears throat> laakiin waxaasoo dhan maxay ahaayeen isyeelyaal inuu isyeelyeelayo maxaa tusaayana qur-aanka laftirkiisa aayaadka in laysku fasiro wa oo alla wuxuu yihi wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulma waculuwan qaala laqad calimta ma anzla haulaai ilaa rabu samaawaati walardi basaa'ir nacam laakiin ayaga khuraafiyiinta marka la yidhaahdo gaalado gaaladu waa yaqaaneen allah oo yaa dhulka cerka abuuray in allah u abuuray waa yaqaaneen beenay ka ahayday kuleeyiin lakiin ayagu daliil uga keeni karaan waxooda iyaga unba iska sheegto waxaasuma garana tani laakiin allah subxaana wa tacaala sidaas buu sheegay ataciilu taciilkuna waxaa weyan asal ahaan ikhlaau shay weyaan shayga in la baabi'iyo iyo nacam halkan marka waxaa weya taciilku marka waxaa weyaan ikhlaau shayi can gayrihi halkan marka waxaa loo jeeda ikhlaau lkowni can khaaliqihi koonkay waay ka waxay ka baabiinayaan ka dafirayaan khaaliqiisa ayay ka dafirayaan waana isyaalyeel ee nufuustooda waa qirsan tahay sida alla uu yihi wajaxaduu biha wasayqanatha anfusuhum dulman waculuwa ayb waxaa kaloo alla yihi am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun oo marka waxaa weeyaan iyaga miyaa wax abuuray naftooda iyaga ma abuureen koonka iyaga miyaa abuuray inayna abuurin waa ogyihiin iyaguna inayna is abuurin waa ogyihiin meel cidla inaynan ka imaanin waa ogyihiin shuuciga marka jaahiliyada xilligan hadda macnaha dadka qaarkood jaahiliyadan way haysataa oo dadkan yacni shuuciyiinta shuuciyiinta ah ama gaalada in badan oo kamid a oo iyagu marka aan diin aaminsanayn waxay kuleeyihiin gaalada hadda reer galbeedka in badan oo kamid a diin maaaminsa ma aaminsana saasay ku dhahayaan iyaga laftirkooda marka waxay kuleeyihin caalamkan qaraxa dhacay waa iska samaysma waxaasoo kale qalbi nufuustooda waxaas waxaa weeya nufuus ahaan waxay yaqiininaya caalamkan in rabbi abuuray uu jiro laakiin waa is yeelyeelayaan dhibaata markay ku dhacaan oo kale iyagoo gacanta kor u arkaysaa gaalada laftirkooda nacam kuwa sidaa dhahaya almas'alaة اlarbacuun altacdiil weeyaan ka qowli ahli fircawn reer fircawn warkooda oo kale wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslama calaa nabiyina mxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam